بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaa inoo soo dhammaaday kelmadda iyo qaybaheegii waxaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa bogga afar iyo lixdan tacriifu lkalaam waa kalaamka iyo qaybaha uu leeyahay ama kalaamka iyo waxyaabaha uu iskaga tago iyo kalaamka iyo tacriifkiisa waxaynu ku soo dhigannay ereyga kalaama in luqadda kaafka la fadxiyo kalaam loogu dhawaaqo sidoo kale in kaafka la kasriyo oo kilaam loogu dhawaaqo in haddana kaafka la damiyo oo kulaam loogu dhawaaqo haddii kaafka la kasriyo kilaam la yidhaah waa dhaawacyada soo gaadha ayaa kilaam la yidhaahdaa waa jamac waa dhaawacyo waa kii gabayaagu gebayga tirinayay ee lahaa tamuru bika labdaalu kalma haziimatan wawajhuka wa wajhuka wadaaxun wa faqruka baasimun kolka kalmaadaasi waa jamcu kaliimin weeye ama kaliim baa la jamciyey kolka kilaamkanina waa kalma laguu sii jamciyey ama kaliim la jamciyo kilaam lagu jamciyey oo jamacii waxa weeye dhaawacyada waxa weeye beyd qof lagu ammaano beydkii ugu qiimaha badnaa ayuu taariikhda carbeed noqday beydkaasi tamuru bika alabdaalu kalmaa haziimatan wa wajhuka wadaaxun wa haqruka baasimun geesiyada ayaa ku soo dhaafa kiyay wada dhaawacan yihiin oo dhaawacuu ku yaallu dhiiggu ka da'ayo adiguna horay iyo cadowga ayaad u sii qaabishaa adigoo wejigaaguna kaa hayo foolashaaduna ay dhoolla caddaynayaan buu yidhi halka geesigu ku soo dhaawacmay adigu waad u sii qosashaa buu leeyahay kolka geesigani geesi fulay kama hadlin waa geesi welibana geesi maalintaa baqay ma aha waa geesi dhaawaca geesi dhaawicihii markuu dib kuu soo dhaafo ayaad adu cadowga ku sii dhaqaaqdaa adigoo wejigaaguna uu nuurayo foolashaaduna ay dhoolla caddaynayaan kilaam waa dhaawacyada sida gabaygaa inooga muuqata munaasabada ka dhaxaysaa waa maxay kalaam iyo kilaam haddaba maadaamoo kilaam dhaawacyo yahay kalaamna hadal yahay munaasabada ka dhexaysa dhaawac iyo hadal waa maxay munaasabadu waxa weeye hadalka lagu hadlaa qofka wuu dhaawacaa oo hadalka laftiisaa mararka qaar dhaawaca loo isticmaalaa gabayaaga kale waa kii gabayga tirinayee lahaa jaraaxaatu sinaani laha ilti'aamun walaa yultaamu maa jaraxa lisaanu waa laga bogsadaa buu leeyahay waranka dhaawiciisa laakiin carabka dhaawiciisa maya lagama bogsado kolka dhaawacaasi waa dhaawaca hadalku kuu geysto lagama bogsado ayuu gabayaagu tilmaamayaa kilaam waa dhaawacyada haddaynu kulaam nidhaahno alkulaam waa dhulka dirida ah ayaa kulaam la yidhaahdaa ee biyo iyo baadtoona biyona aan qabannin baadna aan bixinnin ayaa kulaam la odhanayaa haddaynu kalaam nidhaa oo kaafka aan fadxinno waa kan sheekhu inoo tilmaamayo laba dhinacoo qura ayuu haddaba kalaamka sheekhu kaga hadlayaa dhinac waa xagga tacriifka oo kalaamka ayuu inoo tacriifini dhinacna waxa weeyi aqallu maa yata'allaf minhu lkalaam inta ugu yar ee kalaamka uu ka samaysmo ama suwaru i'tilaafi lkalaam buu si guud uga hadli doonaa labadaa qodob ayuu sheekhu kalaamka kaga hadlay kalaamka talow munaasabada halkan loo keenay waa maxay sheekheennin qadriga qoray wuxuu taageeray uu yidhi kalaamka iyo kelmadda in la horraysiiyo weeyaan kelmadda kelmaddii baan hadda soo sharxaynoon ka soo hadallay kelmad bay ahayd wixii inoo soo dhammaaday kalaamkuna waa inuu dambeeyo ilayn kalaamku waxa weeye kelmado isku tegey kolkaa sallaanada jaranjarooyinku way kala horeeyaan mufradka kelmadda ah ha la horraysiiyo kadibna kelmadaha badan oo kalaam ah ha lagu xijisiiyo sidaas ayuu sheekheennani qabaa tacriifulkalaam kalaamka ayaa la tacriifinayaa luqadda waxaa kalaam loo yaqaanaa maa afaada faa'idatan baa kalaam la yidhaah waxalla waxaa wax faa'iideeya ama cod ha lahaado ama cod yuuna lahaanin wixii wax faa'iideeyaaba luqadda waa kalaam maala farfiiqu luqadda waa kalaam kitaabadu luqadda waa kalaam lisaanulxaalku luqadda waa kalaam kullu maa afaada kalaam baa luqadda loo yaqaanaa istilaaxa nuxaadana kalaamka sheekhaa inoo tacriifinaya walkalaamu kalaamkii lafdun lafdi weeyaan ama walkalaamu kalaamkani lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun mufiid oo macno alkalaamu asha ku jirta waxaa la yidhaha naa'ibatun can ilmudaafi ilayhi cinda alkuufiyiin alkalaam ashaa ku jirtaa mudaafun ilayhi bay wakiil ka tahay asalkuna wuxuu ahaa kalaamu nuxaati kalaamu nuxaati nuxaadda kalaamkoogu ama kalaamunaa annaga kalaamka yagu lafdun waa lafdi lafdiga oo mufiidun macno faa'iideeya culimmada qaarkood asha waxay yidhaahdeen waxaa fara badan ashu hadday tacriifka gasho ashu hadday tacriif gasho waxa fara badan baa la yidhaahdaa inay jinsiye noqoto ama ay noqoto litacriifi alxaqiiqa inay noqoto haddaba wal mudan aynu ka dhigno tii tacriifulxaqiiqada la odhan jiray oo ashani waa xaqiiqiyaynu odhanaynaa saasay la mareen ragga qaarkood ragga qaarna waxay yidhaahdeen asha alkalaamu ku jirtaa maaha litacriifi alxaqiiqa eh ashani waxay noqonaysaa alkalaamu markay ku jirto caadi xuduuriya caadiga xuduurigiihna waa wax meesha taaganoo walkalaamu kalaamkani bay ka dhigan tahay walkalaamu kalaamkani waa kalaamkan hadda aynu haynaa kolka waa kalaam ina hor yaalla weeye lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun mufiid oo macno faa'iideynaya ereyga lafdun a ah muxuu noqonayaa maxaa looga jeedaa lafdi waa masder ficilkiisuna lafada buu ahaa lafadana waxaa laysku qabtay lafada wuu tuuray iyo wuu tufay labadaasaa laysku qabtay waxaa haddaba sawaabka u dhow oo sax ah lafada wuu tufay inay tahay waa tuuridda afku uu tuuro shayga waa codkanan soo tuurayno ee afkeennu tuurayo oo kale lafada wuu tufay ama wuu tuuray masderku waa lafdun oo waa tuurid ama tufid waxaana looga jeedaa min tacbiiri اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul kolka walkalaamu malfuudun bay ka dhigan tahay malfuudun waa mid lagu hadlayo oo lagu lafdinayo weeyi waa malfuud mid lagu hadlayo oo lagu lafdinayo buu kalaamkii noqonaya lafdigani wuxuu ka dhigan yahay oo kale aayadda qur'aanka ah haadaa khalqullaahi fa aruunii maadaa khalaqa aladiina min duuni haadaa khalqullaahi markaa tidhaa kani waa abuurkii ilaahay dee abuurku masder markuu yahay masderka ishuma qabato laakiin ismiga mafcuul bay ishu qabataa haadaa khalqullaahi ey haadaa makhluuqullah kani waa makhluuqii alla abuuray ee fa aruunii itusiya maadaa khalaqa aladiina min duni war kuwa kale waxay abuureen bal hadda kuwa kale waxay abuureen itusiya waxaynu haynaa haadaa khalqullaahi fa aruunii maadaa khalaqa aladiina min duni taasoo kale weeyaan haadaa khalq اllah faarunii maada khalaqa aladiina lafdigu khalqigaasuu la wasan yahay sida lafdigaa khalqiga a ah makhluuq looga jeedo ayaa lafdiganna malfuud looga jeedaa walkalaamu kalaamkani lafdun waa lafdi waa mid malfuudo afku uu soo tufayo ama lasoo tufo weeyaan cod iyo xuruuf wata haddaba lafdiga isdilaaxa waxaa loo yaqaanaa asawt اlmushtamil calىa bacdi alxuruufi alhijaa'iya allatii awaluha alأlif wa aakhiruha alyaa waa codka xuruufta sita ee ka bilowda alifka kuna dhammaada ya-da hadda xuruufta ayaa alif ka bilaabata ya-na ku dhammaata kalaamku shardi waa inuu lafdi yahay haddaba maxaa inaga baxay oo kalaam aan noqonaynin waxaan kalaam noqonaynin saddex qodob kow wixii cod iyo xuruuftoona aan wadan sida mobeelkaas oo kale haddaad soo eegta baalkaa gacanta aan ku hayo dee kalaam ma aha muxuu kalaamu noqon waayey lafdi maaho codna ma leh xuruufna ma sito waxaa kaloo inaga hadhay waxa xuruufta sita ee laakiin codku uu ka maqan yahay sida kitaabkani hor yaallo oo kale markaanan akhriyin een sidaa unu eego lafdi noqon maayo waayo codkiibaa ka maqan xuruuftiisa wuu sitaa waxaa kaloo inaga hadhay oo lafdiga inagaga hadhay wixii cod sita ee laakiin codkaasi xuruuf la kala garanaya aan lahayn sida miiskan haddaan garaaca oo kale garaacidda miiskaa garaac ah. codkaa aad maqlaysiin maaha lafdi waayo cod wuu yahaye baa ka dhiman kolka saddexdaasiba ereyga lafdi ah ayaa inaga saaray oo lafdi weeyaan la odhan maayo walkalaamu kalaamku lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun mufiidoo macna faa'iideynaya haddaba mufiidun markaynu nidhaa mufiidku waa ismi faacil oo ficilkiisu afaada ahaa afaada yufiidu mufiid ficilka afaada ah ayaa ismigiisa faacil mufiid la yidhaahdaa mufiid mufiidku isilaaxa waxaa loo yaqaanaa mufiid marka la sheegayo maa yaxsunu sukuutu calayhi min almutakalimi wasaamici waa ka lagu dul aamusi karo ee qofka hadlaya iyo ka dhegaysanayaaba ay ku dul aamusayaan baa mufiid lo odhanaya haadaa huwa almufiid waxa inaga baxay oo mufiidka inagaga baxay hadalka aan haddaba lagu dul aamusi karaynin haddaan idhaha roobkii miyaa lagu dul aamusi karaa mise heebaa lay odhanayaa heebaa lay odhanayaa hadduu do-o roobki do-o mahe ma maa lagu dul aamusi karaa may laguma dul aamusi karo roobkii hadduu do-o arladuna ay barwaaqowdo weli maa lagu dul aamusi karaa waa maya laguma dulaamusi karo hadal fara badan baan lagu dulaamusi karaynin ereyo koobanna waa lagu dulaamusi karaa sheekheenu haddaba kalaamka laba shardi shardioo qurunbu buu ku xidhay kow waa inuu lafdi yahay laba waa inuu mufiid yahay labadaa shardi oo qura unbaa lagu xidhay waa lafdi waana mufiid haba yaraate ee wax kale oo lagu xidhay oo halkaa inoo jiraa ma jiro lafdi iyo mufiid haddaynu eegno ajruumigii aan eegno e, camriidigii aan eegno kawaakibkii aan eegno mulxihii aan eegno kutubtii aan soo dhigannay oo dhan inta wax ka duwan bay odhan jireen weynanka waxay odhan jireen kalaamku waa lafdiga murakabkaa ee mufiidka ah ee bilwadciga imise shardi bay samayn jireen waa lafdi waa murakab waa mufiid waa bilwadci afartaasay u shardin jireen sheekheennu muxuu ka aamusay murakabkii wuu ka aamusay bilwadcidiina uu ka aamusay wuxuu bilwadcida uga aamusay bilwadcidu waxay ahaan jirtay hadalku waa inuu afcarabi yahay marka kalaam aad odhanaysa hadalkani waa kalaam waa inuu lafdi yahay uu mufiid yahay uu afcarabi yahay kolka bilwadci ereygani waa inuu carabi yahay dejin carbeed waa inuu yahay bay ka dhigan tahay dejin carbeed bilwadci macnaheegu waa dejin carbeed saasaa bilwadci loo leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu kitaabkanan hayaa ma af soomaali baa muuna carabi ahayn kol hadduu kitaabkaniba carabi yahay dee afkani af carabi ha ahaado waa laga maarmayaayo inaga daaya buu yidhi kitaabkiibaabaa la arkaa waxaa la sharxayaabaa la arkaa inuu af carabi yahay inaga daaya markaa kaa ah. halkaasaa layska dhigay waxaa inoo soo xiga uu sheekhu ka aamusay murakabkii murakabka wuxuu uga aamusay qodobka murakabka ah wuxuu sheekhu uga aamusay kol haddii ba aynu shardi ka dhignay mufiid ba haddaynu shardi ka dhignay suurtagal ma aha isagoo mufiida inuu haddana murakab noqon waayo mufiidkanaaba laasimsanaya inuu murakab yahay tusaale ahaan af soomaaliga aan halkaa kugu fahansiiyo ku idhaa haddaan idhaa ka waran nin baan arkay dada maan laygu qoslaynin haddaan idhaa nin baan arkay ninkan maxaa ka dhalanaya inuu maxay yahay nin baan arkay haddaan idhaahdo kolley inuu ninkani dad yahay miyaan la garanaynin ereygan dad ah ma raacin karo haddaan raaciyana waa layla yaabi waxaa lay odhanayaa war ereyga dada ah waad ka maarmaysaye oo ereyga nin ah ayuuba ku dhex jiraa laga garanayaaye maad iska daysid nin baan arkay dada ah ma odhan kartid haddaba haddaad tidhaahdo hadalku waa inuu kalaamku mufiid murakaba yahay markaad mufiid tidhaahdo wax wax faa'iideynaya waxba ma faa'iideyn kara hadduuna murakab ahayn markuu murakab yahi wax faa'iideyn karaa sida ninku uu nin u noqon karo markuu dad yahay uun nin aan dad ahayn maynu aragnay weli ma jira nin aan dad ahayn dee ninba markaa tidhaahdo waa dad uun waxaan dad ahayn nin ku tilmaami maysid sheekheennu labadaa shardi buu ku soo gaabsaday laakiin sheekha waxaa la leeyahay laftiisa waxa u wacnayd halka uu lafdiga ka isticmaalay inuu aya ka isticmaalo inuu qowl ka isticmaalo sidii kelmaddaba uu inoo soo isticmaalay kelmadda qowl buu soo yidhi halkanna inuu qowl yidhaahdo ayaa fiicnayd wاlkalaamu qowlu mufiidu inuu halkaa la maro ay ahayd u qowl isticmaalo ilan waxaynu ogaanay jinsiyadu inay kala dhow yihiin jinsi baciida iyo jinsi qariiba baan kala ogaanay kolkaa waa jinsi baciida iyo jinsi qariibaa kala jira jinsiga qariibkaa la qaataa oo qowlka ah wlkalaamu kalaamkani lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun mufiid oo macno faa'iideynaya kalaamkani waa lafdi haddana mufiidoo macna faa'iideynaya baynu nidhi intaasuu kaga baxay sheekhu talow hadda waxaynu haynaa nuxaaddu laba dariiqoo kalaamka ay u martay qolo laba shardi bay u shardiyeen waa lafdi iyo mufiid waaba sheekheennin qolona afar shardi bay u shardiyeen kalaamka waa lafdi iyo mufiid iyo murakab iyo bilwadci wax haddaba intaa u dhaxeeya qolo u shardiday ma jirtaa nacam qolooyinka qaar baa yidhi bilwadcida iskaga taga oo maxay qaatay waxay qaateen lafdi murakaba oo mufiida oo bilwadci waxay dhaheen kitaabka aynagaga filan waad aragtaa saddexdaa shardi bay ragga qaarkood qaateen ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen war magaca murakabka ah magaca musnadka abaa ka dhodhow waa run murakab iyo musnad way kala koobayn jinsi qariiba jinsi baciida waynaga hadda ka hadlaynay murakab marka la yidhaha afar baa soo hoosgeli kara tarkiibka idaafiga ah tarkiibka isnaadiga ah tarkiibka maxaanku dhaha tawsiifiga ah iyo tarkiibka masjiga ah haddii musnad la yidhaahdana tarkiibka isnaadiga ah oo qura ayaa meeshaa soo hoosgelaya musnad waa tarkiib alisnaadi oo qura saddex tarkiib baa inaga baxaya tarkiibka waxaa inaga baxaya idaafiga ah tarkiibka masjiga ah tarkiibka tawsiifiga ah iyo isnaadiga qaybta aan taamka ahayn afartaasaa inaga baxaya yaa wanaagsan markaa ma inaan murakab qaadanno mise inaan musnad qaadanno inaan musnad qaadanno ragga qaarkood waxay yidhahdeen saddex shardi baanu qabnaa waa sida camridiga oo kale laakiin waa lafdiga musnadka ah ee mufiidka oo murakabkii bay musnad ku bedesheen ragga qaarkood waxay yidhahdeen shan baabaan anagu ka dhigaynaan tirada shan shardi kalaamku shan shardi buu u baahan yahay waa lafdiga mufradka ah, murakabka ah ee mufiidka ah ee bilwadciga ah ee laakiin faa'iidadu ay tahay faa'ida jadiida faa'ida jadiida faa'ida jadiida macnaheedu waxa weeye shayga layska yaqaanaa kalaa maahbay qabaan cirku inuu inaga sarreeyo oo kale ama dhulku inuu inaga hooseeyo oo kale maxaanku idhaahdaa ama kulliga iyo juska inuu kulligu ka wan yahay juskiisa oo kale waxaasi kalaa ma aha haddaad tidhaa asamaau fawqanaa ama aad tidhaa alardu taxtanaa kalaa maaha bay ku leeyihin waxba kuma faa'iideyn faa'ida jadiida baa loo baahan yahay sheekha abuxayaan la yidhaa aad buu u radiyey masaladaasoo wuxuu yidhi war haddii faa'ida jadiidda shardi laga dhigo hadal qura ayaa marna kalaam noqon marna aan kalaam noqonaynin laba qofoo kala duwan haddii lagula hadlo haddaan idhaa iminka roob baa ninaan ogeyn haddaan kula hadlo waa kalaam dee faa'ida jadiidda marka loo baahay faa'ida jadiidu ninkaasi helay haddaan idhaa roob baa nin ogna aan kula hadlo muxuu ka faa'iidey waxba dee kalaam ma aha jumlo qura ayaa ka dhalanaysa haddaynu shardi faa'ida jadiidda qaadanno faa'iide cusub hadalka laga fahmayo haddaynun idhaa hadal qura ayaa marna kalaam noqon marna aan kalaam noqonaynin waana arrin baatila war naga joojiye bay yidhahdeen qodobka faa'ida jadiida ee shanta lagaga dhigay ah, ee shanta lagaga dhigay culimada qaar waxay yidhaahdeen war anagu waxaanu qabnaa shardi kale in lagu daro meesha waxa weeye itixaad ulqaa'il itixaad ulqaa'il macnaheegu waxa weeye marka kalaam lagu hadlayo ee kalaam la doonayo in la sheego waa in kalaamka cidda ku hadashay qof qura uu yahay haddaan anigu halkan ka idhaha muxamed halkaana nin kale uu ka yidhaha qaa'imun maaa maxaa halkaa hadalkaasi muxuu noqday anuu halkan muxamed baan ka idhi halkaa ninka joogaana muxuu ka yidhi qaa'imun buu ka yidhi muxamedun qaa'imun ma kalaam baa mise kalaam ma aha kalaam ma aha bay leeyihiin waayo laba qof baa ku kala hadlay itixaadulqaa'il waa in la sameeyaa bay yidhahdeen markaa taana waxaa lagaga jawaabay war waa kalaamoo itixaadulqaa'ilkii waa iska dhodhow yahay oo sababtuu ku dhodhow yahay waxa weeye markaan anigu muxamed idhaa kaasina qaa'imun yidhaa anigu qaa'imuntii waxaan uga aamusay kaa qaa'imkiisaa ku kaaftoomay oo itusayo qariino u ah isaguna wuxuu muxamedka uga aamusay muxamedkaygiibuu ku kaaftoomay waa laba kalaam oo laba nini ku kala hadleen hal kalaam iskuma aha walkalaamu kalaamkani lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun mufiid oo macno faa'iideynaya lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey alqowla qowlka iyo hadalka markaan gebagabeeyey fi lkelimati kelmadda aan ka hadlayey iyo wa aqsaamihaa qaybaheegii ahalaaثati ee saddexda ahaa ayaan sharactu gudagalay fii tafsiiri اlkalaami kalaamka inaan fasiro fadakertu waxaaban sheegay annahu kalaamku cibaaratun inuu yahay mid laga cibaaraynayo can ilafdi lafdiga almufiidi mufiidka ah kalaamku waa cibaara wax laga cibaareeyo laga cabiro weeye cibaaradu waa min alcubuur waa gudbid haddaba macubuurun min almacnaa ila lafdi mise waa cuburu min alafdi ila almacna waa masale khilaafiya waxaa la yidhaahdaa ereyga cibaaro ah qolana qoloba waxbay ka dhigtaaye cibaara min alcubuur haddaynu nidhaa cubuur oo gudbid bay ka timid kalaamku waa cibaara wax lagaga cibaaraynayo dee cibaaradu waa wax laga soo gudbayo haddaynu nidha cibaaratun waa cubuurun min almacnaa ila lafdi haddaan idha waa ninka hadlaya marka la eegayo ninka hadlayaa waa cubuurun min almacna macnahaad ka soo gudubtaa kadibna ila lafdi dhawaaqaadu soo gudubtaa waa bictibaar ila almutakalim haddii biictibaar ila saamic la eegayana waa cumuurun min allafdi ila almacnaa waa cagsi aduu goormaad hadashaa bal hadda markaad hadasho ma u fiirsatay markaad doonaysa inaad hadasho qalbigaaga ma macnaha ku soo horeeya mise lafdiga war maxaa ku soo horeeya dee macnaha ku soo horeeya horta qalbigaaga macnaha yarba inaad mobeel tidhaa ah, markaad doonayso macnaha mobelkaa qalbiga kaaga soo dhacaya kadib maxaad u samayni alfaad baad u samayni markaasaad hadli haddaba adiga waa cuburun maxay waa cubuurun min almacnaa ila lafdi haddii laakiin ninka saamica a ah la doonayo saamicu markuu imika qaa'imun maqlo qaa'imun markuu maqlo yaa u soo horeeya ma macnaha mise dhawaaqa lafdiga lafdiga waa cubuurun min alafdi ila almacnaa kolka waa lagu kala duwan yahay mas'alada fadakartu waxaan sheegay annahu kalaamku cibaaratun inuu yahay mid laga cibaareeyo cani lafdi lafdigii almufiidi mufiidka ahaa wanacnii waxaan u jeednaa bilafdi lafdiga waxaan uga jeednaa asawta cod almushtamila koobsada calaa bacdi alxuruuf xuruufta qayb ka mida codka xuruufta qaybta ka midka asita ayaa looga jeedaa culimadu waxay yidhahdeen mushtamil marka la yidhaah shaygu isma koobsade eh haddaba kelmaddu hadday waawul cadaf oo kale tahay miyay iskoobsataa isma koobsato cibaaradan in la bedelo ayaa ka fiicnayd baa la yidhaha horaynu u soo marnay wanacnii waxaan uga jeednaa bilafdi ereyga lafdiga ah asawta cod baan u jeednaa almushtamila koobsada calaa bacdi alxuruuf xuruufta qayb ka mida ayuu koobsanayaa haddaba xuruufta qayb ka mida markaynu nidhi jamacaana moodin inuu lafdiga aqalu lafdi inuu laba xaraf iyo wax ka sii badan noqonayo hal xarafoo qura kugu filan xataa hal xarafoo qurihi wuu kugu filan yahay calaa bacdi alxuruuf xataa aad axad alxuruuf baa kugu filan ow amase maaka weeyaan huwa isagu fii quwati daalika arrinkaa awooddiisa ku sugan ee arrinkaas saalix u usuubada ereyga quwa'a marna awood baa loo isticmaalaa marna suluuxiyaa loo isticmaalaa haddaba fii quwati daalika arrinkaas usuubadaa maxaan uga jeedaa arrinkaasu u badaa damiirka mustatirka amarkaan soo qaato haddaan ijlis idhaa ereyga ijlis ah haddaan idhaa hadda waa kalaam laba kelmadood buu ka kooban yahay aaway labada kelmadood midi waa ijlis shuruuddii waan ka hellayoo cod iyo xuruufba way sidataa aaway ka kalena ilan kalaamka waxaynu waa wixii cod iyo xuruuf sita wixii cod iyo xuruuf sita ayaa kalaam la yidhaahdaa baynu nidhi ka kalena muxuu noqonayaa markaa ijlis damiirka ku hoos jiraana waa lafdi oo isagu ma isagaa codna sita xuruufna sita laakiin waa fii quwati daalika wuu u suubadaa inuu cod iyo xuruufba qaato wuu u suubadaayo fii quwati daalikada damiirka mustatirka abu sheekhu ku ishaaraya falawalu ka hore waa naxwu rajulin rajulin hadda waa lafdi waayo codna wuu sitaa xuruufna wuu sitaa wa farasin ereyga farasin waa lafdi waayo xuruufna wuu sitaa codna wuu sitaa wa haani ka labaad ka damiiri waa damiirka oo kale almustatiri ee mustatirka ah fii naxwi idrib idrib wargaraac markaad leedahay damiirka ku hoos jira idrib maxaa ku hoos jira anta ayaa ku hoos jirta antadaasi cod iyo xuruuftoona hadda si toosa uma sidato laakiin waa fii quwati daalika wadhab oo kaleba weeye idhab waa tag maxaa idhab ku hoos jira anta ayaa iyaduna ku hoos jirta almuqadarati oo lagu qadarayo biqowlika qowlkaaga anta a tidhi hadda antadaa carabtu mayna samaynine nuxaadda ayaa taqriibu dihni inoogu sameeyey la socda wanacnii waxaan u jeednaa bilmufiidi lafdiga mufiida waxaan uga jeednaa maaka yasixu uu asaxayo aliktifaa'u in lagu kaaftoomo bihi isaga in lagu kaaftoomo shayga lagu kaaftoomi karayo ayaynu uga jeednaa buu ku yidhi mufiid waa ereyga aan heel lagaa daba keenaynin sida fanaxu qaama zaydun qaama zaydun oo kale kalaamun waa kalaam qaama zaydun waa zayd baa kacay waa kalaam waayo li'annahu isagu waa qaama zaydka e lafdun waa lafdi oo cod iyo xuruuf buu sitaa yasixu waxaa asaxaya aliktifaa'u bihi in lagu kaaftoomo oo heer lagaa daba odhan maayo haddaad qaama zaydun tidhaa wa naxwu zaydun lafdiga zaydun oo qurihi laysa bikalaamin kalaam ma aha li'annahu isagu lafdun lafdi weeye laa yasixu uuna asaxaynin aliktifaa'u in lagu kaaftoomo bihi isaga in lagu kaaftoomo waidaa katabta markaaad qorto zaydun qaa'imun markaaad qorto zayd wuu taagan yahay masalan fa laysa bikalaamin kalaam ma aha haddaan zaydun qaa'imun qalin ku qoro oon saburad ku qoro halkaa taalla ama meel kale kalaam ma aha wa idaa katabta markaad qorto zaydun qaa'imun masalan fa laysa bikalaamin kalaam ma aha maxaa sababay waa lagu kaaftoomi karaaye codkii buuna wadanin li'annahu isaga wa insaxa haba asaxo aliktifaa'u in lagu kaaftoomo bihi isaga in lagu kaaftoomo laakinahu ha ahaadee laysa bilafdin lafdi buuna ahayn ereygani lafdi ma aha wa kadaalika kaasoo kale weeye idaa asharta markaad farta ku fiiqdo ilaa axadin qof baad farta ku fiiqday bilqiyaami kicid baanad farta ugu fiiqday qof baad kac ku tidhi awilqucuudi fadhiisi baad farta ugu fiiqday fadhiise ayaad ku tidhi waa farfiiq baad ku amraysaa inuu kaco iyo inuu fadhiisto fa laysa bikalaamin isna kalaam ma aha liannahu isagu laysa bilafdin lafdi buuna ahayn halkaa waxaynu kaga soo baxnay kalaamka iyo tacriifkiisii ama kalaamka iyo shuruuddiisii baan halkaa kaga soo baxnay culimo faa'iidada haddaba kalaamka in la bartaa ay leedahay waa maxay talow barashada kalaamka faa'iidada inagaga xidhani waa maxay waxaa la yidhi naxwaha marka laga warramayo naxwaha naxwu waa alicraab walbinaa baa loo yaqaanaa icraabkuna gaar iskuma taago binuhuna gaar iskuma taago alicraab walbinaa suurtagal maaha inaan aragno iyagoo gaar u taagan weli maad aragtay gaabni yaroo cararaysa ama ama ama maxaanku idhaahdaa buurni keligeeda oo socota casaan yar maad aragto lugaynaya casaanku gaar muu isku taagaa mise markaad doonaysa inaad casaan aragto horta halkii uu ka dul muuqanayay waa in la helaa gidaarkii waa in la helaa ama qofkii waa in la helaa markaasuu casaanku ka sii dul muuqani waxaa lagu leeyahay haddaba icraabki iyo binuhu waa sidaa gaabnida iyo casaanka oo kale oo icraab gaaru taagan lama arko bine gaaru taaganna lama arko horta waa in kalaam la helaa marka kalaam la helo ayuu kalaamkii ama mucrab noqon ama mebni noqon ama ay kelmadihiisii kuu qaybsamayaan kolka xagga looga jeedaa waa sidaa waana liannahu yasixu bihi takhaadub waa kay odhan jireen wa aqalu itilaafihi i'tilaafkiisa iyo samaysankiisa inta ugu yar kalaamku wuxuu ka samaysmo waxa ugu yari waa min ismayni buu ka ahaaday laba ismi kalaamka inta ugu yaruu ka samaysmaa waa laba ismi ka zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay oo kaleba weeyi zaydun qaa'imun hadda waa kalaam wuxuuna ka samaysmay laba kelmadood kelmadda koowaad waa zaydun kelmadda labaadna waa qaa'imun ka zaydun qaa'imun zayd uu taagan yahay oo kaleba weeyi zaydun qaa'imun ow amase ficilin ficiliyo wasmin ismi buu ka samay ismi ama ficil iyo ismi buu kalaamkii ka samay ismi ficil iyo ismi ayuu kalaamkii ka samay ismi ka qaama zaydun oo kaleba weeyi qaama waxa istaagay zaydun zayd baa istaagay qaama waa ficil maadi zaydunna waa faacilkiisii kolka labadaasuu ka samaysmayaa waa zaydun qaa'imun oo laba kelmadooda iyo qaama zaydun oo laba kelmadooda waa laba ismi iyo ismi iyo ficil waxa haddaba halkaa sheekha lagu lagu qabsaday qaama zayduntu waa sax oo waa ficil iyo ismi laakiin zaydun qaa'imun marka la yidhaah waa saddex ismi baa la yidhi ma isagaaba ah siduu sheekhu inoo sheegay sawka saddex ismi meesha ay yaalliin zaydun waa ismigii koobaad qaa'imunna waa khabarkiisii qaa'imun waa ismi faacil oo faacil buu u baahan yahay faacilkiisuna waa damiirka qarsoon maxaa la odhan jiray sifada iyo damiirkeega waxaa loola mucaamaloodaa fii quwati lmufrad baa la yidhaahdaa marfuuca wasfiga iyo marfuuciisa waxaa loola mucaamaloodaa fii quwati lmufrad kolkaa mufrad inuu yahay baynu ka soo qaadaynaa zaydun qaa'imun ficilkii iyo ismigana qaama zaydun haddaba culimo halkaa markuu sheekhu intaa matnigii kaga baxay waxaa la ogaaday ama halkaa laga qaatay af carabiga ma jiro kalaam laba xaraf ka samaysma ama kalaam saddex xaraf ka xaraf qura kalaam ka samaysma af carabiba ma aha waxaa kaloo la ogaaday kalaam ficilun ka samaysmaana ma jiro waxaa kaloo la ogaaday kalaam xaraf iyo ficil ka samaysmaana ma jiro xaraf iyo ficil kalaam ka samaysmaa ma jiro waxaa kaloo la ogaaday kalaam xaraf iyo ismi ka samaysmaana ma jiro waxaa haddaba lagama maarmaana kalaam marka la rabo inuu ismi ku jiro ayaa lagama maarmaana waaba shardi shuruudihiisa ka tirsan kalaa marka la helayo inuu jus ismiga in la helo ismi waa inuu meesha yaal welibana ismigu waa inuu marfuuc yahay ama fii maxalli rafci noqdo waa marka kalaam la raadinayo wa aqalu tilaafihi itilaafkiisa iyo samaysankiisa inta ugu yari waa kalaamka eh min ismayni buu ka ahaaday laba ismi ka zaydun qaa'imun oo kaleba weeyi ow ficlin ficil iyo wasmin buu ka ahaaday ka qaama zaydun oo kaleba weeyi sharaxa aan eegno shiinka wuxuu u soo gaabsaday sheekhu sharax buu u soo gaabsaday suwaru ta'liifi alkalaam kalaamka ta'liifkiisa iyo isku keenidiisa suurooyinkiisu situn waa lix culimmada qaar baa leh saddex buu sheekhu ka tegey waa sagaal inuu yidhaabay ahayd bay qabaan innagu aynu iskaga gaabsan suwaru ta'liifi alkalaam kalaamka ta'liifkiisa iyo suwartiisu situn lix weeyaan wadaalika kaasi li'annahu kalaamku yata'alafu wuxuu iskaga tegayaa imaa min ismayni laba ismi inuu iskaga tago ow min ficlin wasmin ismi iyo ficil inuu iskaga tago ow min ow min jumlatayni laba jumladood inuu iskaga tago ow min ficlin wasmayni ficil iyo laba ismi inuu iskaga tago ow min ficlin wa halaaثati asmaa ficil iyo saddex ismi inuu iskaga tago ow min ficlin wa arbacati asmaa ficil iyo afar ismi inuu iskaga tago waa lixdaa lixdaa suuro ayuu leeyahay lixdii mid mid buu sheekhu u qaadaya ayuu u sharxi doonaa ama اtilaafuhu itilaafkiisa iyo iskaga tegiisa samaysankiisa min ismayni laba ismi uu ka samaysmo falahu waxaa u sugnaaday arbacu suwarin afar suuro afar suuro ayuu leeyahay kalaamku markuu ka samaysmayo min ismayn afar suuro oo min ismayn uu ka samaysmayo ixdaaha afartaa midkood an yakuunaa waa inay yihiin mubtada'an wa khabaran mubtadiya khabar sida zayd naxwu zaydun qaa'imun oo kale zaydun qaa'imun waa laba ismi damiirka mustatirka ana waynu xallinay wa haaniyatu ta labaad an yakuunaa waa inay yihiin mubtada'an wa faacilan mubtada iyo faacil faacilka oo sadda buuxiyey masada alkhabari khabarka meeshiisii naxw aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labadii zayd qaa'imunna waa mubtade azaydaanidaasina waxay inoo noqotay maxay faacil buuxiyey halkii labada eh, halkii eh, khabarka waa faacil halkii khabarka buuxiyey aqaa'imun azaydaani wa inamaa jaaza wuu bannaanaaday daalika kaasi hadalkan oo kale wuu banaan yahay oo qaa'imun isagoo mubtada oo mufrada ayaa faacilkiisii azaydaani laga dhigay dee waxaba way qaacidadiibay waafaqsan tahay wa waajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow muhanan usnida qaacidadaasay toos u waafaqsan tahay marka faacilku uu muhane yahay ama laba faacilku markuu muhane yahay waxaynu ognahay ama xeerku uu noqonayaa ficil ficilka in laga dhigi jiray mufrad haddaba wasfiguna halkay ficilku dhacaye waa in mufrad laga dhigaa wuxuu ku yidhi wainamaa jaaza daalika arrinkaasi wuu bannaanaaday liannahu isagu fii quwati qowlika qowlkaaga awooddiisii buu ku yahay ayaquumu zaydaani labadii zayd ma kacayaan a tidhi wadaalika kaasina ayaquumu zaydaani yaquumu waa ficil mudaaric azaydaanina waa faacil wadaalika kaasi kalaamun waa kalaam kalaamka oo taammun dhammaystiran kaasoo laa xaajata lahu baahi ayna u haynin ilaa in shay xaggii shay uu u baahan yahayba ma jirto fakadaalika kaasoo kale ayuu haadaakani ahaaday wahaalihatu mas'alada saddexaadna an yakuunaa waa inay yihiin mubtada'an mubtade iyo wa naa'iban mid wakiilkaa can faacilin faacil mubtade iyo naa'ibu faacil naa'ibu faacilka oo sada buuxiyey masada alkhabari halkii khabarka naxw a madruubun miyaa la garaacayaa azaydaani labadii zayd ereygan madruubun waa mubtade halkuu khabar ka qaadan lahaa buu naa'ibu faacil ka qaatay azaydaani waa naa'ibu faacilkii alraabicatu mas'alada afraad an yakuuna waa inay yihiin isma ficlin ismu ficil iyo wa faacilahu faacilkiisii naxw hey haata fogaa alcaqiiqu caqiiq meesha la yidhaah fogaa hey haata wuu fogaaday ha odhan maadiyaan la moodine waa fogaayoo kale hey haata fogaa wuu fogaaday haddaad tidhaa mushkilad ma leh laakiin dalaaladaa ka yar duwantii kale hey haata fogaa alcaqiiqu caqiiq waxaa la yidhaahdaa fogaa haddaba hey haata alcaqiiqu waa ismu ficil maadi iyo faacilkiisii feheyhaata ismu ficilin weeyi wa huwa isagu bimacnaa bacuda bacuda macnaheegiibuu qaba oo u fogaaday ah walcaqiiquna faacilun waa faacil bihii isaga u sugan afartaa suuro ayaa ah aqalka iyo mee suwarka ugu yar ee kalaamku uu ka samaysmo waa afartaa suuro wa ama itilaafuhu i'tilaafkiisa iyo iskaga imaatinkiisa min ficlin ficil iyo wasmin ismi uu iskaga imanayo falahu waxaa u sugan suurataani laba suuradood ixdaahumaa labadaa suuro midkood an yakuuna alismu ismigu waa inuu yahay faacilan faacil waa inuu yahay ismigiibaa faacil ah naxu qaama zaydun oo kaleba wey zayd baa kacay wa haaniyatu ta labaadna an yakuuna alismu ismigu waa inuu yahay naa'iban mid wakiilka ah can ilfaacili faacilka mid wakiilka ah naxu duriba zaydun zayd baa la garaacay oo kaleba weye duriba zaydun zayd baa la garaacay wa ama tilaafuhu iskaga imaatinkiisa min aljumlatayni laba jumlo uu iskaga yimaado falahu waxaa u sugnaaday suurataani laba suuradood aydane ixdaahumaa midkoon jumlatu shardi waa jumlada shardiga iyo waljazaa'i jumlada jazaha inuu jumlada shardiga iyo jumlada jazaha iskaga yimaad naxu in qaama zaydun zayd hadduu kaco qumtu anna waan kacayaa haddaba waxaynu ognahay kalaamku waa jumlada shardiga iyo jazaha ka kooban wa haaniyatu ta labaadna jumlataa alqasami wa jawaabihi jumlada qasamiyada ee dhaarta ah iyo jumlada jawaabta u dhacday labadaa ka kooban weeyi naxu axlifu bilaah ilaahay ayaan ku dhaaranayaa la zaydun qaa'imun zayd taagan yahay waa axlifu bilaah oo jumladii qasamiyada ahayd iyo la zaydun qaa'imun oo jumladii jawaabka dhacday labadaa ayuu ka koobnaanayaa wa ama tilaafuhu iskaga imaatinkiisa min ficlin ficil uu iskaga yimaado wasmayni iyo laba ismi fa naxw kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan buu ahaaday oo kaleba weeye kaanana waa ficilkii zaydunna waa ismigii qaa'imanna waa khabarkii kolka laba ismi iyo ficil wa ama tilaafuhu iskaga imaatinkiisa min ficlin ficil iyo wa alaaati asmaa saddex ismi uu iskaga yimaad fa naxu calimtu waxaan ogaaday zaydan zayd waxaan ku ogaaday faadilan nin faadil oo qiimale inuu yahay calima waa ficilkii waa hal ficil ta'du waa faacilkii waa ismigii koobaad zaydanna waa mafcuulu awalo waa ismigii labaad faadilanna waa mafcuulu haaniyo waa ismigii saddexaad wa amaa tilaafuhu iskaga imaatinkiisa min ficlin ficil uu iskaga yimaad wa arbacati asmaa'in iyo afar ismi fa naxwu aclamtu waxaan ogeysiiyey zaydan zayd camran camar faadilan inuu fadli leeyahay oo kale weeye aclamo oo miimka ku joogaa waa hal ficil oo ficil maadiya ta'da aclamtu ku sii jirtaa waa faacil zaydanna waa mafcuulu awal camranna waa mafcuulu haani faadilanna waa mafcuulu haalid waa faacil iyo saddex mafcuul afar ismi iyo hal ficil buu iskaga tegey fahaadihi tani suwaru ta'liifi waa ta'liifka iyo isku soo dumidda suurooyinka ogii wa aqalu tilaafihi inta ugu yaruu iskaga soo dunmaanaa min ismayni laba ismi buu ka ahaaday oo ficlin wasmin buu ka ahaaday bes haddaba cashir saaka aynu dhiganaynay oo waraqaadka ah waxa halkaa kaaga soo baxay cashirkii waraqaadka inay akhdaa ku jirtay sow saaka maynaan tilmaamin markuu lahaa waay min ismin wa xarfin iyo waa halkii aan tilmaamaynay xaqiiqada marka la doonayo ka saxdii waa keeni hadda halkan ku qoran weeye halkaa ka ku qoran weeyey waa aqalu tilaafihi isku soo dumankiisa inta ugu yari min ismayni laba ismi ayuu ka ahaaday ow ficlin wasmin ficil iyo ismi buu ka ahaaday kamaa dakartu sidaan soo xusay wamaa ka sarraxtu bihi aan caddeeyey si toos aan u caddeeyey xataa ishaaro kumaan bixinin wamaa sarraxtu bihi ka aan saraaxeeyeen caddeeyey oo min anna daalika kaasi huwa aqallu maa kiika ugu yar inuu yahay yata'allafu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku huwa muraadu naxwiyiin ragga nuxaadda ah ujeeddadoodu waa kaa sidaan caddee waa aqalka bay u jeedaan wa cibaaratu bacdihim nuxaadda qaar ka tirsan cibaaradoodu tuuhimu waxay ku moodsiinaysaa annahu isagu laa yakuunu inuuna ahaan kalaamku ilaa min ismayni laba ismi mooyaane ow min ficlin wasmin iyo ficil iyo ismi mooyaane cibaarada qaar baa saa ku moodsiinayno xaadda waa khalad cibaaro khaldan weeye waxaan kuu caddeeyey ismayn markuu kalaamku ka samaysmayo ama ismi iyo ficil markuu ka samaysmayaa aqalka inay tahay aqal aqal baa la doonaya inaad tidhaa aqalu tilaafi weeye ismaynka iyo ismiga iyo ficilku laakiin hamoodin kalaamka in la arkaaba waa min ismayn ama min ismin wa ficlin nuxaadda qaar buu hadalkoogu saa ku allahu tacaala halka ayuu cashirku inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam